alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii nawaaqid alislaam alcashara waxaynu soo maray laba naaqid laba shay oo islaamnimadu ay ku burayso ama lagu gaaloobayo labadana waa soo sharaxnay muqadimo aynu ka hormarinayna waa jirtay maantana in sha waxaynu gelaynaa annaaqid athaalis shayga saddexaad ee islaamnimada burinaaya ama lagu gaaloobayo qaala raximahu allahu tacaala athaalisu man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafara ijmaaca sheekhu wuxuu idhi raximah ullah athaalisu naaqidka saddexaad man lam yukafir ilmushrikiina ku kasta oo aan gaalaysiin almushrikiina kuwa mushrikiinta ee gaalada ah aw shakka fii kufrihim ama ka shakiya gaalnimadooda aw saxaxa madhabahum ama madhabkooda iyo dariiqada ay ku socdaan sax ku sheega sax gareeyo waxaa loo jeedaa inay sax tahay tilmaama kafara ijmaaca waa gaaloobay ijmaacan xaal la ysku waafaqsan yahay gaalnimadiisa ayuu gaaloobay naaqidkani wuxuu ku saabsan yahay cidda sharcigu gaalaysiiye in la gaalaysiiyo xukunka gaalnimada in cid lagu xukumo waxaa lagala kulmayaa xukmu takfiir allah iyo rasuulkiisaa lagala kulmaya marka cidda allah iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen waa in la gaalaysiiyaa oo loo caqiideeyaa inay gaalo yihiin laga rumeeyaa gaalo inay yihiinna lagu sheegaa nusuusta iyo sharciga ayaa loo daba joogaa waxa allah iyo rasuulkiisu sheegaan waa in la aqbalaa waa in la rumeeyaa waa in la raacaa waa in la hoggaansamaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum allah wuxuu idhi raaca ka laydiin soo dejiyey ee xagga rabbigii laga soo rogee laga soo dejiyey ee waxyiga ah raaca ka xagga rabbi laga soo dejiyeyna waa qur'aanka iyo sunnada qur'aanku waa munazal waa la soo dejiyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam waa munazalah iyaduna waxyi weeye wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma nebiga allah wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam allah korkaaga wuxuu ku soo rogay kitaabka iyo xikmada xikmada waxaa loo jeedaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka awalan waxaynu ka horraynaynaa tawdiixu alqaacida qaacidadan maxay ku saabsan tahay saddex qodob bay ku saabsan tahay man lam yukafir ilmushrikiina aw shakka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum saddex arrin oo saddexduba gaalnimo ay yihiin bay ah, sheegaysaa qaacidadani shayga koowaad waxay tahay ruuxaan gaalada gaalaysiin mushrikiinta kuwa allaha cid kale la caabudaaya ama allah wuxuu la khaaska yahay la gaarka yahay kuwa cid kale la wadaajinaya ama cumuumanba gaalada kaan gaalaysiin allah iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen kii gaalaysiin waayaa waa ku gaaloobaya waayo cidda allah iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen waa in la gaalaysiiyaa takfiirkuna waa xukun sharci ah mar hadduu xukun sharciya yahay waxaa lagala kulmayaa nusuusta lagala kulmayaa qur'aanka iyo xadiiska ayaa laga qaadanaya alkufru xaqu llahi suma rasuulihi binnasi yahbutu la biqowli fulaani man kaana rabu alcaalamiina wa cabduhu qad kafaraahu fadaaka dulkufraani kufrigu bimacnaa takfiirku waa xaqii ilaahay iyo xaqii rasuulka weeye calayhi salaatu wasalaam nas buu ku sugnaadaa daliil allah baa yidhi rasuulkiisaa yidhi yacni nas ama qur'aana ama sunna ayuu ku sugnaadaa binnasi yahbutu la biqowli fulaani hebel baa yidhi kuma sugnaado waayo culammadu dhammaan aqwaashooda daliil baa loo raadinayaa oo cid kastoo rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo hadhay oo bashar ah hadalkiisa xujo iyo daliil baa laga rabaa afraadda culammada hadalkoodu wuxuu u baahan yahay xujo waatuu yidhahdo shaykhulislaam ibnu taymiya aqwaal alculamaa'i yuxtaju laha bialadillati asharciya laa yuxtaju biha cala aladillati asharciya aqwaasha culammada adillo sharcigaa loo xujaystaa loo deliishadaa laakiin yaga xujo lagagama dhigo lagu radinayo ama laga hor keenaayo adilada sharciga ah qowlka caalimkii meel kastuu gaadhaba caalimkaasi lagama horgeyn karo nusuusta waayo qowlka caalimku khata iyo sawaab buu aqbalaya saynu majaalis kale ku sheegnay ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun marka caalimka qowlkiisu wuxuu dhex yaallaa taabici ha noqdo saxaabi ha noqdo yacni wuxuu caalim kasta oo rasuulka ka sokeeyaa hadalkiisu wuxuu dhex yaalla bayna sawaabin wa khata' wuxuu akhbari karaa inuu khata' noqdo inuu sawaab noqdo caalim qowlkiisu xujo maaha ibnu taymiya marka la soo qaadanayo yacnii waa la kaalmaysanayaa laakiin khata' iyo sawaab buu hadalkiisu dhex yaallaa ka hayrihi min ahli ilcilmi kalaama ibnu taymiya leysa bixujja kalaamu hayrihi min ahli ilcilm leysa bixujja hadduu ibnu kasiir yahay hadduu marka ibnu xajar alcasqalaani yahay hadduu nawawi yahay hadduu culammadii ka sii horraysay yahay hadduu marka imaam axmed yahay hadduu imaamu shaafici yahay hadduu a'immadii xadiiska yahay hadduu a'immadii fiqiga yahay hadduu marka waxa weeye taabici yahay iyo hadduu saxaabi yahay haddaan culammadu ku ijmaacin mas'alada qowlkooda xujo maaha waxaa la odhanayaa maxaa u daliila qowlka caalimka ama ibnu taymiya ha yidhaahdo ama ibnu xajar ha yidhaahdo ama ibnu kasiir ha yidhaahdo ama nawowi ha yidhaahdo ama raafici ha yidhaahdo ama imaam axmed ha yidhaahdo ama bukhaari ha yidhaahdo ama imaamu shaafici ha yidhaahdo ama hayruhu min ahli ilcilmi ha yidhaahdaan kullu caalim waxaa lonaya ma daliilu liqawli maxaa qowlkiisa u daliila marka saas aawadee aqwaalu ahlicilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha macnaha qaacidada wuxuu ku tilmaamaa shaykhulislaam ibnu taymiya kutubihiisa qaarkood waxaanu ku yaallaa majmuucu mujaladka lix iyo labaatanaad laba boqol iyo laba ijmaacuna waa xuja sharciya laa tajtamicu ummatii calaa dalaala nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis ka soo arooray bituruqin mutacadida wa biasaanida mutacadida laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi kuma kulanto ummaddaydu wax baadi a iskuma waafaqaan marka ijmaac haddii masalada lagu helo oo ijmaac saxiixa lagu helo xuja sharciyu noqonaya xuja sharciya ayuu noqonaya waa yahay marka cidda allah iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen waxay noqonayaan cid gaalo ah oo laga caqiidaynaayo inay gaalo yihiin waayo qur'aanka iyo sunnada waxa lagu caddeeyey waxaa ka mid ah in gaalada gaalnimadooda la caddeeyey allah waxa uu yidhi ina aladiina yakfuruuna wa rusulihi wa yuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa warusulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin yuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqaa wa actadna lilkaafiriina cadaaban muhiina allah wuxuu inoo sheegay kuwa nebiyada qaar iyo rasuullada qaar rumaynaaya qaarna ka gaaloobaya kuwaas inay yihiin gaalo gaalnimadoodu ay dhab tahoo xaq tahay gaalnimadoodu dhab tahay ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqa nebi waaxid ruuxa beeniyaa waa kaafirun billaah si kastuu islaamnimo u sheegto yacni wax ka soo qaada islaamnimadiisu male islaamnima uma sugnaan way burtay waxay noqonaysaa inuu gaaloobo milladda ka baxay bay noqonaysaa nebi waaxid hadduu beeniyo wuxuu ka dhigan yahay nebiyada dhammaan inuu wada beeniyo ah, kale ayuu ka dhigan yahay ya kadabat qowma nuuxin ilmursaliin qawmu nuux baa beeniyey rasuulladii ilaahay oo dhan hal rasuul baa loo diray laakiin maadaama rasuullada ilaahay dhammaan ay ku wada baaqayaan diin keliya oo tawxiid ay ku wada baaqayaan allah oo keliya ha la caabudo haddii hal nebi lagu beeniyo waxay ka dhigan tahay dhammaan in lagu beeniyey ka dhigantahy kadabat caadun ilmursaliin ya waxaa laynoo sheegayaa cidda nebi beenisa ama rasuul beenisaa inay gaaloobayso ay gaalo yihiin الله waxau yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam yacni waa gaaloobeen kuwa yidhi allah waa masiixoo ina maryama ah waa ciisa bnu maryam ayaa allah ah kuwa sidaa yidhi waa gaaloobeen wuxuu allah yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaa waa gaaloobeen kuwa yidhi haaliu alaaa yidhi saddex ilaahoo laysu geeyaa ilaah waaxida isku ah kiristaanka sidaa yidhi waa gaalo cid kastoo sidaa tidhaahdaana waa gaalo allah wuxuu ku magacaabay yuhuudda iyo nasaaradu inay gaalo yihiin allah wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu lbariya marka in ahlu kitaabka iyo mushrikiintuba ay gaalo yihiin baa allah inoo sheegay ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ee min ahli lkitaabi ahlu kitaab ahaa iyo mushrikiin ahaa naarta jahannama ayay gelayaan waana ku waarayaan waxaa laga dhexaysiiya kufaar inay yihiin kufri baa allah ku sifeeyey inay kufaar yihiin oo gaalo yihiin waxa uu allah inoo sheegay cidda allah ku been abuurato been ka sheegta si badrheedh ah amaba xaqa beenisaa inay gaaloobayso xaqa allah soo dejiyey beenisaa inay gaaloobayso ay yihiin daalimiinta kuwa ugu dulmiga daran faman adlamu miman kadaba cala allahi wakadaba bisidqi id jaa'ah alaysa fii jahannama mahwan lilkaafiriin gaalo inay yihiinna waa laynoo sheega adlamu dulmi dulmika ugu dulmiga badanna inay ku sugan yihiin baa laynoo sheega adlamu dulmina waa maxay waa gaalnimada ina ashirka la dulmun cadiim shirki waa dulmi weyn marka dulmigii macaani kala duwan buu ku dhacaa laakiin nooca ugu dulmiga badani waa maxay waa gaalnimada marka waxaa laynoo sheegay cidda allah ku been abuurataa ee been ka sheegtaa si badrheer ah amaba xaqa allah soo dejiyey beenisaa inay gaaloobayso waa yihiin adlamu aldaalimiin kaafiriinna ay yihiin alaysa fii jahannama mathwan lilkaafiriin marka saas aawadeed yacni diinka uu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida in gaalada la gaalaysiiyo inay ahlu naar yihiinna laga caqiideeyo laga rumeeyo yacni saasaa ka mid a dhammaanna in la rumeeyo yacni waxyigaa uu nebigu la yimi oo loo hoggaansamoo la raaco waa waajib ictiqaadan wa camalan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay amray dadka inaan la dirir oo la dagaalamo ilaa shahaadataynka ay ka qirayaan wa yuminu bii wa bima ji'tu bihi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa yuminu bii wa bima ji'tu bihi riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan fii saxiixi muslim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wayu'minu bii wa bima ji'tu bihi yacni anigana ilaa ay rumaynayaan waxyigaan la imi oo dhanna ay rumaynayaan wa bima ji'tu bihi waxaa soo gelaya bikulli maa jaa'a bihi arasuul sala allahu aleyh wasalam dhammaan waxyigu rasuulku la yimi iyo diinku la yimi jumlatan wa tafsiilan waa in loo wada rumeeyaa ya yacni waxa weeye si guud waa in loo rumeeyaa shay kastoo tafsiilan e, shakhsigu u ogaadana waa inuu rumeeyaa waa inuu rumeeyaa hal xukuma xukumadii uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ka mida in lagu beeniyaa ma bannaana ee dhammaan waa in loo hoggaansamaa la rumeeyaa wa yu'minu bii wa bima ji'tu bihi wuxuu nebigu la yimina waxaa ka mida takfiiru alkaafiriin gaalada in la gaalaysiiyo ayaa ka mida marka haddii lagu beeniyo wax ka mida oo la yidhaahdo yuhuudda iyo nasaaradu gaalo ma aha waa lagu gaaloobayaa milladda laga baxaya waayo shay ka mida waxyigii nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa la beeniyey ya dhammaanna nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam gaaladaas inay gaalo yihiin ahlunaarna yihiin naartana ku waarayaan aan loona dembi dhaafaynin yacnii hadday gaalnimadaa ku dhintaan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsu muxammadin biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila kana min asxaabi annaar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxaan ku dhaartay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allah ah baan ku dhaartaye ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ah dabeedna ma dhinto isagaan rumaynin diinkii layla soo diray isagaan rumayn ma dhinto inuu asxaabu naar noqdo mooyaane oo kuwa naarta gelaaya ee naarta laasimaya inuu ka mid noqdo mooyaane yacnaa ruux kasta oo ku dhintay isagaa nebi maxamed rumayn nebi maxamedna risaaladiisii ay soo gaadhay oo uu maqlay oo isagaan rumayn dhintaa wuxuu noqonayaa ahlunaar gaal ahlu naara ayuu noqonaya saas yadaa buu noqonaya saas aawadee qofka yidhaahda yacnii cidda risaaladda nebi maxamed ay gaadhay ee aan rumaynini odhan mayno waa gaalo ee waa mu'miniin qofka yidhaahda ama yidhaahda naar geli maayaan ama yidhaahda eh, ma garanaayo meelay gelayaan iyadoo markaa adilada iyo nusuusta loo sheegay oo uu maqlay wuxuu noqonayaa inuu gaaloobay oo kufriyey bay noqonaysa xataa hadduu ka shakiyo waa soo gelaysaa waayo ictiqaad jaazima wixii laga rabay haddaanu caqiidadii jaasimka ahayd ee yaqiinta ahayd aanu la imanin ee ka shakiyo waxay la mid tahay beeninta uu beeniyey la mid tahay yaa ictiqaad jaasim oo yaqiina wixii laga rabay hadduu shaki la yimaado ou ka shakiyo waxay noqonaysaa inuu ku gaaloobaayo saas aawadeed baa allah u gaalaysiiyey ciddii markaa qiyaamada ka shakiday inay jiri doonto oo ninkii qisadiisa ilaahay ka warramaayey ee yidhi wamaa adunnu asaacata qaa'ima yaa qiyaamadu inay kacayso u malayn maayo yacni wuxuu noqday markaa ruux degaala ayuu noqday oo waxa weeye markaa kaafira buu noqday marka ictiqaad jaazima haddii ruuxa laga waayo uu shaki ku dhaco yacni wixii ictiqaadka jaasimkaa laga rabay waxay noqonaysaa inuu ku gaaloobayo ayay noqonaysaa saas aawadeed buu sheikhu wuxuu yidhi aw shakka fii kufrihim yacnii inuu gaalaysiin waayo oo yidhaahdo gaalo ma aha oo gaalaysiintooda u beeniyo iyo inuu ka shakiyaa waa isku mid hadduu gaalnimadooda ka shakiyo ciddaa allah u gaalaysiiyey iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen hadduu ka shakiyana waxay la mid tahay inuu markaa wax sharcigii ka mida inuu beeniyey la quwataho la mid tahay waayo dee iimaankii lagama helin wa yu'minu bii wa bimaa ji'tu bihi marka qof kastoo ogaaday shay diinkii nebiga ka mida oo gartay oo ogaaday dabeedna markaa ictiqaadin waayey walow haba ka shakiyee walow haba maleeyee shaygaasina uu yahay shay markaa waxa weeye dee diinka lagu yaqaan yacni marka uu yahay waxay noqonaysaa yacnii in markaa uu ku gaaloobayo oo ashyaada macluum min addiin bidaruura ah dee qof kastaba waxaa laga rabaa inuu sideeda markaa u caqiideeya laga rabaa haddama aragtaa marka shakiga uu ka shakiyaa waxay la mid tahay inuu beeniyey la mid tahay wa bima ji'tu bihina waa caam waayo maadu waa mawsuul asmaa lmawsuulaatna waxay faa'iideynayaa cumuum bay faa'iideynayaan waxay la mid tahay wa bikulli maa ji'tu bihi waxyaalaha uu nebigu la yimina waxaa ka mida ah, calayhi salaatu wasalaam yacni gaalada dee in la gaalaysiiya ayaa markaa ka mida ah. marka iimaankuna shakiga waa diidaya inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi wa rasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah ulaa'ika hum asaadiquun uma lam yartaabuu waa kuwa shaki ka maran baa layidhi sidaas aawadeed baa kelimatu tawxiidka markii laynoo sheegaayo qofku qirista u qiraayo waa inuu shaki ka maran yahaa loo shartiyey laa yalqa allaaha bihima cabdun ghayra shaakin fiihima ila dakhala aljanna sida kelimatu tawxiid inuu uga shakiyo aan loo oggolayn ayaa markaa waxa weeye sharcigoo dhan inuu wada rumeeyana laga rabaa oo inuu ka shakiyo aan loo oggolayn inuu ka shakiyo lama ogola ictiqaadaadkii qaciga ahaa inuu ka shakiyo lama ogola waa inuu caqiideeya rumeeya saas aawadeed bay culammadu markaa yidhaahdeen qofka gaalada gaalaysiin waayaa amaba ka shakiyaa kufrigoodu qaciga yahay waa ku gaaloobaya sheekhu culammadii hore ka mida oo culammadii maalikiye ka mida oo bukhaari ay isku wakhti noolaayeen oo isku wakhti dhinteen waa maxamed ibnu suxnuun almaaliki a'immadii mutaqadimiinta ahayd buu ka mid ahaa laba boqol konton iyo lixdii ayuu dhintay waa sannaddii bukhaari dhintay ayuu isaguna dhintay wuxuu yidhi ajmaca alculamaa'u cala ana shaatima anabiyi sala allahu alayh wasalam almutanaqisa lahu kaafirun walwaciidu jaarin calayhi bicadaabi illaahi lahu wa xukmuhu cinda alummati alqatlu waman shakka fii kufrihi wa cadaabihi kafar wuxuu yidhi maxamed ibnu suxnuun culammadu waxay ku ijmaaceen oo ruuxa rasuulka caaya calayhi asalaatu wasalaam oo nuqsaan u nisbeeyaa inuu gaal yahay culammadu ku ijmaaceen ahlucilmigo dhan baa ku ijmaaceen waalwaciidu jaarin calayhi bicadaabi illaahi lah waciidka iyo goodiga cadaabka ilaahay loogu goodiyayaana korkiisa waa ku soconaysaa waa ku dareeraysaa waa ku dhacaysaa wa xukmuhu cinda alummati alqatl qofka rasuulka caaya xukunkiisu ummadda agteeda umma alislaamiya xukunkiisu ummadda islaamka agtooda dil weeye waa in la dilo qofka rasuulka caaya in la dilo xukunkiisu weeyaan waman shakka fii kufrihi wa cadaabihi kafar ku kastoo ka shakiya gaalnimadiisa iyo cadaabkiisa ka shakiyaana waa gaaloobaya yacnii qofku hadduu ka shakiyo inuu gaal yahay kaa rasuulka caayayaa hadduu ka shakiyo isagaaba gaal ah cadaabka la cadaabaayo hadduu ka shakiyo isagaaba gaal ah qofka sidaa ku dhintay inuu gaal la cadaabaya yahay waa in la caqiideeyaa haddama aragtaa hadalka caynkaasa Eh, asaarim almasluul calaa shaatimi arasuul ayuu ku soo naqlinaya ahlucilmi kalena waa soo naqliyeen qaadi ciyaad almaaliki oo isaguna shan boqol afartan iyo afar markii hijrigu ahaa dhintay waxa uu sheegay ijmaacu inuu ku sugnaaday oo culammadu ku ijmaacsan yihiin ijmac buu soo naqlinaya calaa kufri man lam yukafir axada min alnasaara waalyahuud wa kulli man faaraqa diina almuslimiin أو waqafa fii takfiirihim أو shakka qaala alqaadi abu bakrin lianna altawqiifa waalijmaaca ittafaqa calaa kufrihim ashifa bitacriifi xuquuqi almustafa ayuu ku odhanayaa qaadi ciyaad hadalkaas waxa uu tilmaamayaa culammadu inay ku ijmaacsan yihiin ciddaan gaalaysiin cid kiristaanka ka mida ama yuhuudda ka mida ciddaan gaalaysiinnin inay gaalo tahay inay culammada ku ijmaaceen iyo ciddii diinka islaamka ka faaruuqday ee ka tagtay ee aan diin islaam shaqo ku lahayn cidda gaalaysiin weydaa inay marka waxa weeye gaalo tahay inay culammadu ku ijmaaceen amaba iska taaga ama ka shakiya gaalnimadooda la gaalaysiinaayo wuxuu tilmaamaya xataa shakiga laga shakiyo kufrigooda iyo takfiirkooda in lagu gaaloobayo alqaadi abubakr albaaqilaani isagoo hadalkaasii tawdiixinaya waxauu yidhi waayo nusuusta tawqiifka naskuu uga jeedaaye nusuusta iyo ijmaacuba waxay isku waafaqeen kuwaasi inay gaalo yihiin inay gaalo ay yihiin hadalkaas waxaa sii naqliyey culamo badan baaba ka naqlisay waxaana ka mida imaamu nawowi baa ka mida yaxya bnu sharaf annawowi kitaabkiisa rawdat taalibiinka waa ka naqlinaya waana ka raali noqonaya waa ku waafaqaya waa yahay ismaaciil ibnu muqri ashaafici saaxib alirshaad oo siddeed boqol soddon iyo toddobadii dhintay waxaa burhaanuddiin albiqaaci uu ka soo raray ibnu muqri inuu ibnu muqri yidhi hadalkan soo socda wa qaala alimaamu waxaa odhanaya biqaaci baa odhanaya wa qaala alimaamu sharafu ddiin ismaaciil bnu muqri fii mukhtasari arawda faman ictaqada qidama alcaalami ila an qaala aw shakka fi takfiir alyahuudi walnasaara wa taa'ifati bni carabi kafar masaa'il badan buu cabbiray oo sheegay ibnu muqri dabeed wuxuu uhi ruuxa caqiideeye caalamku inuu qadiim yahay oo aanu bilaabane weligiiba jiray iyo ashyaa kalu taxay ilaa uu ka soo gaadhay aw shakka fii takfiir alyahuudi waannasaara amaba ka shakiya yuhuud iyo kiristaan inay gaara yihiin iyo daa'ifada ibnu carabi waa qoladii waxdatulwujuudka qabtay ibnu carabi assuufi attaa'i ayaa loo jeedaa yacni khulaatun mutasawifa waa mid ka mida maaha alqaadi abubakar ibnu carabi ma aha qaadigii maalikigaa ma aha waa mid ka dembeeyey oo markaa la odhan jiray yani marka ibnu carabi ataa'i lo odhan jiray muxyiddiinna lagu laqabi jiray daa'ifadiisu inay gaalo yihiin qofka ka shakiya ama yuhuud iyo nasaara inay gaalo yihiin qofka ka shakiya kafar waa gaaloobaya ibnu muqri baa odhanaya saaxib saaxibulirshaad ayaa sidaa odhanaya irshaadku waa kitaab fiqi ah oo calaa madhabi shaaficiya ah oo markaysagaa kooban oo mukhtasar ah minhaajkana ka masaa'il badan minhaajkana ka masaa'il badan caadada marka muta'akhiriinta shaaficiyana ay ku dareertay bacd alminhaaj inay diraaseeyaan oo ay bartaan oo dhigtaan waa yahay waxaa ku sugan masaladii shakiga gaalada gaalnimadoodu qaciga tahay in markaa lagu gaaloobaayo inuu markaa tilmaamay shakiga laga shakiyo xajaawi saaxibuliqnaac alxambali oo sagaal boqol lixdan iyo sideed dhintay wuxuu yidhi isagoo sheegaya man lam yukafir man daana bikayri alislaami kaannasaara aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum aw qaala qowlan yatawasalu bihi ila tadliili ummati aw takfiiri asaxaabati fa huwa kaafir isaguna wuxuu ka odhanayaa yacni kitaabkiisa aliqnaac ayuu ka odhanaya waa kitaab fiqiya oo cala madhab alxanaabila u qoran weeye qodobka saddexaad ee uu sheikhu sheegay waxay tahay aw saxaxa madhabahum haddii dariiqada gaaladu ku socotaa inay sax tahay iyo kufriyaadkiiyo gaalnimaday ku sugan yihiin inay sax yihiin haddii lagu sheego way ka sii daran tahay gaalaysiin aanta aan la gaalaysiin way ka sii daran tahay hada ashad waayo waxay noqonaysaa kufrigiibaa saxa in laga tilmaamaayo haddii kufrigii kufrigiila iyo gaalnimadii la yidhaahdo waa shay saxa ama waa shay wanaagsan ama dhibi kuma sugna ama wax fiican weeye dee waxay noqonaysaa ziyaado kale inay la socoto istixlaal lilkufri baa markaa meesha ku jira waa kufrigoo la xalaashanayaa ku sugan xalaashigana marka hore waxaa loo shardiyaabaa dembiyada gaalnimada ka sokeeye shay daatadiisu gaalnimo yahay istixlaal looma shartiyo cinda axadin min ahli ilcilmi culammada ahlucilmiga ee ahlu sunne axad ka mida oo shayga kufriga daatadiisa u ah istixlaal u shardinayaa ma jiro mujarad lityaan in lala yimaado shayga gaalnimada ayuu gaalnimo ku noqonaya haddama arta hadday noqoto in gaalnimadii la xalaashado waa kufri laba jibbaaranba kufri laba jibbaaranba weeye waa kufri masiid kufriga waxaa loo qaybiyaa mujarad iyo masiid kufri mujarad waxaa la yidhahdaa aqalu ama adnaa maa yakfuru bihi shaksu waa kufri mujarad qadarka ugu yare qof ku gaaloobee milladda kaga baxaa kufri mujarada la yidhahdaa kufri masiid waa maxay waa shaygii gaalnimadii yaday gaalnimadii jirto in gaalnimo kale lagu sii daro inama alnasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa yuxarrimuunahu caama allah wuxuu udhi nasii'u waa ziyaadatun fi lkufri bishii xurmada lahayd xurmada inta laga qaado in la yidhahdo waa xalaal bil aan xurmo lahaynna xurmo loo yeelo la yidhaahdo bishan baa xurmo leh in la yidhaahdaa waa kufri masiid masiid maxaa loo yidhi ziyaadatun fi lkufri iyagoo awalba gaalo ahaa oon muslim ahayn bay gaalnimo kalena la yimaadeen gaalnimadii bay sii kororsadeen gaalnimadii bay gaalnimo ku sii dareen marka culamadu waxay ka cabbiraan yacni kufri masiid bay ka cabbiraan marka in eh, kufriyaadka iyo gaalnimada iyo xumaanta gaaladu ku sugan yihiin ee kufriga ah ee diin la'aanta ah lagu sheego inay sax tahay oo sawaab tahay oo wax fiicanoo wanaagsan ay tahay ama waxaan dhib lahayn ay tahay ama wax quman inay tahay lagu tilmaamo ama laga caqiideeyo ama lagu sheegaa iyaduna waxa weeye waa kufri bilijmaac muslimiintoo dhan baa ku ijmaacsan inay markaa gaalnimo tahay saddexdaa qodob ciddii la timaadda mid ka mida inay israacaan shardi maaha saas aawoodee muxuu sheekhu ka cabbiray aw aw man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafara ijmaaca masaladanna wuxuu inoo sheegay khilaaf inaynay ahayn mid waliba gaarkeeday gaalnimo u tahay haddii gaaladii kufrigoodu qatciga ahaa la gaalaysiin waayo oo laga caqiideeyo inay muslimiin yihiin ama mu'miniin yihiin ama la yidhaahdo gaalaysiin maayo anuu gaalo ku sheegi maayo ya waxay noqonaysaa yacni marka inuu qofkaasi ku gaaloobo hadduu gaalnimadooda ka shakiyana waa saasi le hadduu dariiqadooda kufriga ah inay sax tahay ku tilmaamana ama ka caqiideeyana iyaduna waa gaalnimo ka fara ijmaaca macnaha qaacidadu ay sheegaysaa saas weeye marka waa saddex waqfaynu tilmaanay waqfatu luulaa waxa weeye waa tawdiixu alqaacida innagoo nusuusta iyo adilada iyo aqwaasha culammada waafaqayaba aynu markaa soo naqlinnay alwaqfatu athaaniya waqfada labaad waxay ku saabsan tahay maxallu haadihi alqaacida qaacidadan maxalkeedu waa halkii qaacidadan maxalkeedu wuxuu ku saabsan yahay gaalada asliyiinta ah ee asal ahaanba gaalada u ahaa ee aan iyagu islaamnimaba u abtirsan amaba gaalada gaalowday oo islaamnimadii ka baxday inay gaalo noqdeenna laysku waafaqsan yaho qaci ay tahay labadaa nooc bay ku saabsan tahay kufaartii asliyiinta ahayd ee asal ahaanba gaalada u ahayd ee lam yantasib ila alislaami aslan islaamnimaba aan u abtirsano u sheeganba ama yahuud ahaa ama nasaaro ahaa ama shuuciyiin ahaa yacni markaa ama buudiyiin ahaa ama hindoos ahaa yacni noocay doonaan ha noqdaan yacni ama mulxidiin ha noqdaan qaar ilaahba markaa dafirsan dhammaan waxay noqonaysaa inay qaacidadani ku saabsan tahay waxay kaloo ku saabsan tahay qodobka labaad qolada marka asal ahaan muslimiinta ahaan jirtay laakiin milladii islaamka ka baxday oo markaa waxbaa ka ridowday qacina ay tahay inay islaamnimadii ka baxeen oo wax shubhi aynay ku sugnayn yacani laysku waafaqsan yahay cinda culamaa'i alislaam inay gaalo yihiin wax khilaafi innaba aanu ku jirin ee ijmaaca qatci uu ku sugan yahay labada noocba waa ku saabsan tahay saas aawadeed baa ahlucilmiga qaarkood aynu soo naqlinnay hadalkooda murtadiintii ay tilmaameen iyo kuwii asliyiinta ahaaba labada waa tilmaameen kuwii marka asliyiintaha waa tilmaameen oo markay nasaare iyo yahuudiya sheegayaan iyo ciddii markaa diinka islaamka aan diinaan ahayn ka diin yeelatay oo islaamba aan u abtirsan way sheegeen yacnii xajaawi baa sheegay ibnu muqri baa sheegay waxa sheegay waxa weeye qaadiciyaad baa sheegay nawowi baa isaguna sheego ku waafaqay intuu naqliga soo naqliyey qaadiciyaad wahaakada waxay kaloo sheegeen culammadu kuwa murtadiinta ee diinka ka baxay ee iyagana marka laysku waafaqsan yahay inay soo gelayaan waxyaalahay ku tilmaameenna waxaa ka mida sida ibnu muqri oo kale markuu leeyahay wa taa'ifati ibni carabi kafar aw shakka fii takfiir alyahuudi waannasaara wa taa'ifati ibni carabi kafar ibnu carabina asal ahaan dee dadkii ridoobe ee diinka ka noqday ee ka baxay ayuu ka mid ahaa wakaa waxaa la mida hadalka maxamed ibnu suxnuun aynu soo raray isagana markuu ka hadlaayey ka rasuulka caaya calayhi salaatu wasalaam waman shakka fii kufrihi wa cadaabihi kafar markuu leeyahay kaka shakiya inuu markaa ka rasuulka caaya inuu gaal yahay oo la cadaabaayo qofka ka shakiyaana waa gaaloobayaa kaafirkii murtadka ahaa yacni markaa isaguna inuu soo gelinayo waa caddahay oo waa muuqataa marka labada noocba waa soo geliyeen waa ciddii kufrigoodu qaciga yahay ama marka waxa weeye ha ahaadaan kufaar asliyiin ah ama ha ahaadaan qaar murtadiin oo diinka ka noqday oo ka baxayba ha noqdaane waayahay kuma saabsanaa kuwii la ysku khilaafay kufrigooda sida taariku salaadka salaaddii uga tegay kasalan ama takaasulan waxaan cudurdaar noqonayn yacnii culammadu waxay isku khilaafeen ruuxa taariku salaadka ah min ghayri juxuudin wala istikbaar isagaan jaxdi iyo kibiru salaadda iska kibrinaya la iman oo salaaddiina waajibnimadeedii aanu dafirin salaaddana aanu ka kibrin yacnii inuu markaa gaal yahay iyo inaanu ahayn waa khilaafun bayna ahlilcilm ahlulcilmigu waa shay isku khilaafeen waa noocay isku khilaafeen culammadu sidaas aawadeed qofka gaalaysiin waaye taariku salaadka noocaas ah yaan salaaddii waajibnimadeedii dafirsanayn cinaadna aan la imanoo salaaddii aan ka kibrayn oo odhanaynin yacni maaniga wejiga dhulka dhiga maaniga waxa weeye markaa sidan yeela yacni markaa salaaddii hadduu ka kibraayo kufru cinaad bay noqonaysaa hadduu dafiraayona kufru juxuud bay noqonaysaa laakiin labadaba hadduu ka madhan yahay waa noocii culammadu isku khilaafeen weeye culammada qaarkood markay leeyihiin waa ijmaac waxay ka tilmaamayaan ijmaac danni ah ijmaac qaciya ma aha yani ijmaca waxaa loo qaybiyaa nooc qaci ah iyo nooc danni ah hadduuba sugnaado waa ijmaac danni ah weeye laakiin ijmaaca cidda khilaafta la gaalaysiinaya waa ijmaaca qaciga weeye ee muslimiinta wax khilaafsani aynay jiri karin yacni ta noocaas weeye marka saas aawadeed a'immadii islaamka a'immatulmadaahib ay ka mid yihiin dee waa arrin isku khilaafeen marka ma aha mid marka la ysku gaalaysiin jiray ama culammada ahlu sunna ay wax ku gaalaysiin jireen ama qofka yidhaahda taariku salaadku kasalan takaasuran uga taga kaafir ma aha yacni amaba ka shakiya inay marka culammada qaarkood gaalaysiin jireen wax jira maaha wax jira maaha marka qaacidadani markaa taa kuma saabsana taa qaacidadani kuma saabsana bal imaamka keliya laga yaabaa inuu ra'yo kala duwan ka leeyahay calaa haada waa masale ijtihaadiya waxa ugu caannimo badan a'immada madaahibta inuu taariku salaadka gaalaysiiyo imaam axmed ibnu xambal baa riwaayadiisa mashhuurkee caanka ahi ay ku timi inuu gaalaysiiyo min bayni arbaabi almadaahib a'immati almadaahib a'immada afarta ah marka laga eegaayo haddana wuxuu leeyahay aqwaal kale iyo riwaayaad kaleu leeyihi oo asxaabtii xanaabilo qaarkood ay doorteen oo riwaayo kale oo markaysagaa tilmaamaysaa inaanu gaalaysiinayn yacnii ruuxa salaadda ka tegey oo takaasulan uga tegey ayuu markaa leeyihi sida iyo sidaba waa yidhi culamaaulxanaabilana waa soo naqliyeen shaykhulislaam ibnu taymiyana waa ka mid culammada soo naqlisay riwaayaadkaas kitaabkiisa marka aliimaan yani marka kabiirkii awsadkaba ama mid ahaan wuxuu ku soo naqlinayaa laba mawdic oo ka mida ah, ayuu ku soo naqlinayaa shan riwaayo uu leeyahay imaam axmed yani fi lmabaani alarbaca afarta mabaanida ah mabaanida waxaa loo jeedaa waa salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka almabaani alarbaca mabaani waxaa loo yidhi waxaa laga soo qaatay buniya alislaamu calaa khamsin marka shahaadataanka tegista laga tagaa inay gaalnimo tahay waa itifaaq bayna almuslimiin muslimiintoo dhan baa isku waafaqsan mujaradu tarkiha inay kufri akbara tahay laakiin afartaa kale mabaanida yacni khilaaf baa ku jiray buu yidhi salafka ay isku khilaafsanaayeen tegista laga tago mujaradu tarkiga juxuudka la dafiraayo in eh, lagu gaaloobaayo waa laysku wada waafaqsan yahay bayn almuslimiina jamiican sunniyihim wa bidciyihim laakiin mujaradu tarkiga tegista laga tago ficilka keliya oo la samayn waayo maca ictiqaadi biwujuubiha yacni marka afartaa rukni mid walba tegista laga tago keliya ma lagu gaaloobaya mise laguma gaaloobayo shan riwaayo kala duwan buu leeyahay imaam axmed ibnu xambal riwaayo uu leeyahay afarta mid walba haddii laga tago waan ku gaalaysiinayaa iyo riwaayo uu leeyahay afarta midnaba ku gaalaysiin maayo iyo riwaayo odhanaayo salaadda keliyaan ku gaalaysiinayaa tegisteeda laakiin saddexda kale maya iyo riwaayo odhanaayo salaadda iyo zakadaan ku gaalaysiinaya haddii laga tago iyo riwaayo shanaad oo odhanaayo waxaan ku gaalaysiinayaa salaadda iyo zakada hadduu imaamka kula dagaalamo haddii kale maya waa khamsu riwaayaat riwaayaadka marka xanaabilada qaarkoodba mid bay doorteen mid bay arjaxeen a'immatulxanaabila oo qaarba mid ay doorteen marka waa mas'ala dee khilaafiya oo yacni marka ijmaac haddii xataa lagu sheego ha u qaadana ijmaacu inuu ijmaac qatciya yahay waa ijmaac danni ah yacni markaysaa markaa weeye hadduu ijmaacu sugnaadaba waana mas'alo salafan wa khalafan khilaafku u jiray yacni marka waxa weeye culammada ijmaaca yidhina kuma gaalaysiinayaan ciddii markaa ku gaalaysiin weydaa markaa sidaas yadaabaa markaa taasi ay tahay waxaa kaloo jira ciddii markaa yacni shubha ay ku sugan tahay takfiirkiisa isagana laguma gaalaysiinaayo ciddii shubha ay ku sugan tahay masalan waxaa jira waqfada saddexaad baynu ku caddayn doonnaaye yacnii ashyaada qaarkoodoo gaalnimo ah ayaa haddana dhici karta qofkii ku dhacay inaan la gaalaysiin waxaynu kaga hadlaynaa taa alwaqfa ahaalisa ayaynu kaga hadlaynaa marka masaladan waxaa raacaya kale markaynu sheegayno ka takfiir iljaahili aladii yadcuu ghayra allaahi walam taqum calayhi alxuja sida qofka jaahilkaa ah in la gaalaysiiyo oo kale ee baryaaya allah cidaan ahayn amwaad dhimatay baryaaya xujadiina ayna ku qumin kaasoo kale markaa laftiisa yacni gaalaysiinta la gaalaysiinayo ma soo gelayso qaacidadan ma soo gelayso oo lama odhanaayo qofkii gaalaysiin waayaa gaaladii buu gaalaysiin waayey sidaas aawadeed kufri baa u imanaya la odhan maayo waxaynu ku sii caddaynaynaa taasna fi lwaqfa ahaalisa alwaqfat athaalisa altafriiqu bayna almutlaqi waalmucayan waqfada saddexaad waxay ku saabsan tahay farqiga u dhaxeeya mutlaq iyo mucayan u dhaxeeya itlaaq iyo tacyiin baa kala jira itlaaqu waa maxay shayga gaalnimada ah in la yahaha shaygaasi waa gaalnimo odhaahdaasi waa gaalnimo ficilkaasi waa gaalnimo ictiqaadkaasi waa gaalnimo taas waxaa la yidhaahdaa kufri mutlaq ama itlaaqu lkufri baa la yidhahdaa ciddii nusuusta ay ilaaqday in markaa cidda la timaadaa inay markaa gaal tahay ama shaygaasi inuu gaalnimo yahay waa la itlaaqayaa sida nasku u itlaaqay hadda maaragta waxaa kale jira itlaaq iyo tacyiin shayga marka haddii la itlaaqo la yidhaha xukunkiisu waa sidaa kama laasimayso qof kastooo la yimaada ilaaba ilaa xukunkaasi inuu ku rumoobaayo ku dhacayo ee waxaa dhici karta in dadkii markaa la yimi oo shayga gaalnimada a sameeyey xukunkii inaanu ku rumoobinoo ku dhicin oo isagoo kufri sameeyey haddana kaafir aanu noqon masalada noocaas waa mas'alo laga yaabo marka waxa weeye dad badan ama talabo badan inay ka qarsoonto laga yaabo waana mas'alo markaa qaacide ahaan culammadu ay had yo jeer sheegaan oo u ahlisunna waljamaaca ay ka hadli jireen waa masale muhima jiddan waa masalo aad u muhima kuma filloo keliya shayga nas ama daliil baa sheegay waxani inuu gaalnimo yahay ee mucayan marka lagu xukumaayo wuxuu u baahan yahay in la hubiyo istiifaau shuruudi waintifaa'u lmawaanic shuruuddii inay dhammaystiran tahay qofka lagu gaalaysiin lahaa wixii u diidi lahaayee mawaanic ahaana inay wada maqan yihiin oo maanic u diidaa meesha aanu oollin waa in la xaqiiqsadaa haddama aragtaa marka tadbiiqa shakhsiga lagu dabaqaayaa waxay u baahan tahay dalaalada nasku ku tusinaayo shaygan inuu gaalnimo yahay wax ka dheeraada oo maxay ah qofkan in la eego horta marka hore shayga gaalnimadii ma ka sugan yahay subuut sharci ah muqirun ma yahay oo ah, yani arrinkan iqraar ma laga hayaa shahaado ma loo hayaa ku caddaynaysa inuu waxaan la yimi ya taasi waa subuutka sharciga oo yacni in marka la xaqiijiyo waxaan laga sheegayaa ma ka sugan tahay oo ma yidhi ma sameeyey ma caqiidaysan yahay waxa weeye waa hubin qadaagaa keensanaya fatwada la fatwoonayo oo la odhanayo kani waa gaal la odhanayo fulaan kafar marna fatway ku soo bixi kartaa marna qadaa buu ku iman karaa marka waxa weeye wuxuu u baahan yahay in la hubiyo istiifaau shuruud wa intifaa ilmawaanic waayah haddaan shuruuddu dhammaystirnayn mawaanicduna wada maqnayn walow gaalnimaba ha la yimaadee kuma gaaloobaayo gaalnimada laguma xukumaayo haddamarta amsilada xoogaa aan ku yara caddayno masalan ruux sabiye hadduu gaalnimo ku hadlo hal yakfur ma gaaloobaya waayo gaalnimu ku hadlaya muxuu gaaloobi waayo yacni waxaweye marfuucu lqalam buu yahay waa sabi rufica alqalamu can alaaa waxaana ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yaxtalim saas aawadeed wax dembiya oo loo qorayaa ma jiro marka isagoo gaalnimadii ku hadlay baanu gaaloobayn waayahay ruux majnuuna ku hadlay shay gaalnimo ah ama sameeyey hal yakfur ma gaaloobaya maya muxuu gaaloobi waaye waa marfuucu alqalam rufica alqalamu can alaaa can ilmajnuuni xataa yacqil qofka waalani ilaa uu caqli ka yeelanayo oo wax kala garanayo yacni wax alla wax loo qorayaa ma jiro dembiga hadduu la yimaado kuma dembaabaayo yacnii fisqiga hadduu la yimaado faasiq ku noqon maayo kufriga hadduu la yimaado iyo gaalnimada shay gaalnimo ah kuma gaaloobayo milladda kagama baxayo ka kaala yaga ruux baa markaa la khasbay waa la dirqiyey yacnii sidii loo khasbaayey baa lagaga yeedhsiiyey hadal gaalnimo ah baa laga yeedhsiiyey isagoo karaahiyaysanayoo nacaya baa lagaga yeedhsiiyey hal yakfuru ma gaaloobayo almukrahu cala alkufri ikraahan mulji'an qofkii lagu khasbaye lagu dirqiyey kufriga milladda ma ka baxaya ma ku gaaloobaya maya ma daliil waxaa u daliila qawluhu tacaala man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabu min allahi walahum cadaabun cadiim allah wuxuu inoo sheegay ku kastoo gaalooba iimaankiisii dabadeed gaalooba mooyaane mid markaa la dirqiyo lagu khasbay gaalnimada oo lagaga yeedhsiiyey ikraahuna wuxuu ku dhacaa odhah ama ficil buu ku dhacaaye odhah ama ficil ayuu ikraahu ku dhacaa caqiidat lqalbi lama ikraaho sidaas aawadeed ba aayadda laga reeba wa qalbuhu mutma'inun biliimaan caqiidadii qalbiga waa laga reebay ku kastoo gaalooba markii iimaankiisii dabadeed ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan mooyaane mid la dirqiyey iyada oo qalbigiisu iimaanka ku xasiloon yahay mooyaane lagu dirqiyey gaalnimadoo laga yeedhsiiyey hadda maaragta shuruuddii ikraahuna dhammaystiran tahay qalbigiisina iimaankii ku xasiloon yahay kaa marka laga reebo inta kale ee gaalowday iyadoo la dirqiyey yacni waxay noqonaysaa kaa waa laga reebayaa mukraha ah kuwii kale markaa gaaloobay iyadaan la dirqinin waxaa u sugnaaday cadaab markaa weyn baa u sugnaaday yacni allahna waa u cadhooday hadda maaragta maxaa laga reebay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan kii lagu dirqiyey odhaahda gaalnimada ah ama ficilka gaalnimada ah lagu dirqiyey qalbigiisuna iimaankii aanu iska bedelin ma gaaloobin wain waqaca minhu lkufru waxaa ka dhacay ma gaalnima mise ma gaalnimo ma aha waa gaalnimo waxaa lagu dirqiyey nebiga inuu caayo calayhi salaatu wasalaam haddana maca daalik milladii kagama baxaayo haddii waxa weeye qalbigiisu iimaankii sidii ugu xasilloon yahay fi dunya walaakhira lama ictibaarinaayo inuu gaal yahay laa fi dunya wala fi alaakhira haddamaarta waayahay suura ukhra masalan nebigu wuxuu ka waramay calayhi salaatu wasalaam nin daabbad watay sahaydiisu u saarayd biyihiisu u saaraayeen raashinkiisu u saaraayeen meel bahgooye ah oo eerigo'ana marayey meeshaasi marka waxa weeye wax biyoa ah iyo wax markaa uu cuno iyo ciduu u tago toonna marka kuma sugna waa meel lama degaano bahgooya daabaddii baa ka luntay biyihii iyo raashinkiisiiba waa u saaraayeen waa baadi doonay waa waayey waa ka quustay geed buu iska jiifsaday isagoo isle kollayba dee noolaan mayse indhuhu isku yaro qabtay qisada nebiga ka warramay calayhi salaatu wasalaam markii dambu indhaha kala qaaday wuxuu arkay daabaddii oo dul taagan oo sidii raashinkiisii iyo biyihiisiina ugu saaran yihiin ninkiiba aad u farxay ile markii hore waxaabuu islahaa waad dhimanaysa waad geeriyoonaysaa halkiibuu farxaddii baa ka haalib noqotay oo ka asadihisay ninkiibaa dabeed farxadda daraaddeed ayaa wuxuu is waxaad tidhaahdaa allaahumma anta rabbii wa ana cabduk markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk baa ninkii yidhi akhta'a min shiddati alfarax ya ilaahayow adna addoonkaygiibaa tahay ana rabbigaa baan ahay buu yidhi nebigaa ka warramaya qisadaasoo soo sheegay waxaanu sidaa u yidhi yacni faraxii farxaddii baa ka haalib noqotay markaasuu dabeedna farxadda daraaddeed buu la halmaamay oo wuxuu doonayay inuu yidhaahdo mooye wax kaluu yidhi haddamaarta allaahumma anta cabdi wa ana rabbuk qofku inuu yidhaahdaa kufri ma tahay mise ma waa kufri laa shakka fii dalika walaa rayb wax shaki kuma sugna haddaba markaysagaa ruuxani hadalkaa yidhi ee uu nebigu ka qisooday hal kafar hal waqaca calayhi alkufru kufrigu xukum ahaan ma ugu dhacay maya ma kafar ma gaaloobin maxaa caddaynaya inaanu gaaloobin waxaa caddaynaya nebi maxamed baa yidhi calayhi asalaatu wasalaam akhta'a min shiddat alfarax waa khata'ayoo waa halmaamay faraxa darraanshihiisa daraaddeed buu la khata'ay la halmaamay carabku ka boobay waxaanu ku talagelin saas aawadeed yacni mid loo qabanayo ma aha xukunkuna kuma dharanayo marka culammada ahlu sunna ay leeyihiin aynu soo naqlinayno laysa kullu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi muraadka looga jeeda waa maxay muraadka looga jeeda waxa weeye odhahda gaalnimada ah qofka ku dhawaaqay ama ficilka gaalnimada ah sameeye iyo waxa la midka ah ma aha mid walba in lagu xukumaayo inuu kaafir yahay laysa kullu man waqaca fi lkufri waxaa laga tilmaamaya mukafirka ka la yimi shayga lagu gaaloobo ama odha ha noqoto ama ficil ha noqoto ama ictiqaad ha noqotee shayga mukafirkee lagu gaaloobay qofkuu ka dhacaa mid waliba ma aha in xukunkii kufrigu ku wada dhacayo kaafir la odhanaayo haddamaarta marka tanaaqud ma ahee yacani waxa weeye waa shay aan isdiidayn isagoo qofku mukafirkii la yimi ayaanu haddana kaafir noqonayno wasfigii ku rumoobayn xukunkaasi aanu ku rumoobayn saa suwarka aynu soo sheegnayba aynuugu rumoobayn calaa kulli xaal masaladaasi waa masale ballaadhan bal hadda bacdu nuquul oo culammadu ay tilmaameen aan sheegno shaykhulislaam ibnu taymiya aad buu masalada uga warramay itlaaqa iyo tacyiinka waxaanu markaa uu sheegay mas'alada itlaaqa iyo tacyiinku inay marka waxa weeye mas'ale jirto tahay wuxuuna lacnadda ayuu markaa soo qaaday baabkuna waa baab ulwaciid takfiirka iyo waciidku waa isshabbahaan buu markaa shaykhulislaam ibnu taymiya yidhi oo wuxuuhi wakadalika atakfiru lmutlaqu walwaciidu lmutlaq walihada kana alwaciidu almutlaqu fi lkitaabi wasunati mashruudan bihubuuti shuruudin waintifaa'i mawaanic waciidka mutlaqa ah iyo takfiirka mutlaqii waa isshabbahayaan waciidka mutlaqina wuxuu ku xidhan yahay shuruudo iyo mawaanic wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nacdalay khamriga toon baanu ku nacdalay khamriga laftiisuu nacdalay ka cabbuu nacdalay ka iibinayuu nacdalay ka marka waxa samaynayuu nacdalay ka loo samaynayuu nacdalay ka qaadayuu nacdalay ka loo qaadayyadoo uu markaa ka cabbayuu nacdalay haddana maca daalik saxaabi cabbi jiray khamriga oo marar badan nebiga loo keenay isagoo khamri cabbay markii saxaabada qaar ay nacdaleen oo ay yidhaahdeen allahuma alcanhu maa akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam ilahu nacdal bay yidhahdeen maxaa ka badan inta nebiga loo keenaayo calayhi salaatu wasalaam isagoo xumaantaa lagu wado wuxuu nabigu yihi laa talcanhu hanacdalin buu ihi ya laa talcanhu fawallaahi maa calimtu annahu yuxibu allaha wa rasuulah haddamata marka maxaa kala duwan shaaribulkhamriga si itlaaqa nebigu waa u nacdalay si tacyiinoo shakhsi ahaan hebel ahna in la nacdalo waa u diidey waxaa soo baxaya farqiga u dhaxeeya itlaaqa iyo tacyiinka saasoo kale takfiirkuna ay tahay buu odhanayaa shaykhulislaam ibnu taymiya yacni saasuu odhanaya waxaa jirta a'immadii salafka qaarkood waxay itlaaqeen aljahmiyatu kufaar salaam ibnu abi mutiic baa ka mida wuxuu yidhi aljahmiyatu kufaar laa yusallaa khalfahum bukhaari baa khalqu afcaal cibaad ku soo warinaye culamo kaloo badan baa soo warinaysa wakiic baa yidhi aljahmiyatu kufaar axmed laftiisaa laga soo naqliyey aljahmiyatu kufaar haddana markaa afraad yacni ka mida eh, jahmiyadii sida madaxdii marka waxaweeye jahmiyada ahaayee madhabkaa qaatay ee ictiqaadkaas imaam axmed ma gaalaysiin shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanaya axmedu lam yukafir acyaana aljahmiya wala kula man qaala inahu jahmiyun kafarah wala kula man waafaqa aljahmiyata fii bacdi bidacihim bal sallaa khalfa aljahmiyati aladiina dacaw ila qawlihim wamtaxanuu nnaasa wacaaqabuu man lam yuwaafiqhum bilcuquubaati alghaliidati lam yukafirhum axmed waamhaalu bal kaana yactaqidu iimaanahum wa imaamatahum wayadcuu lahum wayara alitimaama bihim fi asalawaati khalfahum walxaji walghaswi macahum walmanci min alkhuruuji calayhim ma yaraahu liamhaalihim min ala'imma wayunkiru ma axdasu min alqowli albaatil aladii huwa kufrun cadiimun wain lam yaclamuu hum annahu kufrun wa kaana yunkiruhu wayujaahiduhum cala raddihi bixasabi alimkaan fayajmacu bayna taacati illahi wa rasuulihi fi idhaari sunnati waddiini wa inkaari bidaci aljahmiyati almulxidiin wa bayna ricaayati xuquuqi lmu'miniina min ala'immati walumma wain kaanuu juhaalan mubtadiciina wa dalamatan faasiqiin kitaabu liimaan ayuu ku odhanayaa waxaanay ku sugan tahay majmuuc fataawaha mujalladka toddobaad ilaa ayay ku sugan tahay hadallo badanoo kale ayuu tilmaamayaa oo uu leeyahay waxa weeye yani hunaaka farqun waxaanu u sheegaa buu yidhi yani waxyaalaha salafka laga soo naqliyey man waa xaq buu yidhi laakiin hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waaltacyiin ha yeeshe farqi wuxuu u dhexeeya iطlaaqa iyo tacyiinka shakhsi mucayana la cayimayo ayaa farqi u dhexeeya mawduucu kolle waa yaro ballaadhan yahay marka mawduucaasina wuxuu u baahan yahay xoogaa siyaro caddayn buu u baahan yahay wakhtiga ayaa inaga dhacay marka in sha allahu tacaala eh, lilxadiisi baqiya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub